mushkiladda soomaaliya xal ma leedahay mowduucaasu in sha allahu tacala sheekhu qaadaa dhigi doonaa aan ka faa'iidaysanna wajazaakum allahu khayran hmm. geliyo waa ila tahay insha allah bismi اllahi الرحmaan الraxiim alxamdu lilah rab اlcaalamiin والsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiya wmursaliin nabiyina mxamedi wcalى alih wasaxbih waslm ajmaciin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته saa maqlayseen mowduuc waxaa weeye mushkiladda soomaaliya xal ma leedahay waana mowduuca muxaadaraadku badanaa a is leedahay asagay u soo socdeen maxaa yeelay ummad siay ku burburto iyo siay ku dhisanto waxaasoo dhan oo lasoo akhrinhayey waxaa loola jeedaa in mushkiladeenna gaar ahaan soomaaliyeed aan fahmno oo xal loo helo oo wixii burburiye la fahmo sidii loo toosin lahaa aan la fahmo marka markii intii ummado kale aan ka sheekaynayno oo lagu cibro qaadanayo ama muslimiinta walaalaheenna ah annaga lafteenna marka mushkiladeenna booskeeda iyo xalkeeda ayaa maanta insha allah xoogaa dul maraya runtii mawduucan la doortay mu'tamarkan loo doortay waa mawduuc muhimah oo ummadda muslimka o dhan taabanaya waxaan ku bilaabayaa su-aal ah maxaa loola jeedaa mushkiladda soomaaliya mushkiladda soomaaliya xal ma leeda maanta dhib badan baana haysta mushkilo faqri baa jirta eh, mushkilo tahriib ayaa jirta eh, qabaliyad baa jirta farageli shisheeyaa jirta khilaafaad kala noo noocaha jira marka mushkiladda xataa burcabadeed baa jira <laughs> nimanka dadka gaalaysiinaya ummadda leynayaa jira marka mushkiladda soomaaliya oo la sheegayo oo su-aasha la iska weydiiya waa tee si aan ugu fahmay waxa weeye burburkii dowladnimada soomaaliyeed oo asaaska mushkiladda ah ama midda u weyn abaa loo jeedaa mushkiladda soomaaliyeed burburkii dowladda soomaaliyeed kala go-ii ummadda soomaaliyeed kala taga ummadda soomaaliyeed ayaa loo jeedaa ayadaana waxaan oo dhan dhashay hadday tahay maxaan ku waraa tahriibka hadday tahay qabaliyadda oo soo baxda hadday tahay quluwiga diiniga iyo afkaartan diiniga oo khaldan hadday tahay faragelinta oo ziyaada waxaasoo dhan waxaa keenaya waxaa weeyaan waa burburkii dowladda wey su-aasha labaad waxaa weeye oo hadda burburka dowladdu ar muusan mushkilo ahaynba dadka qaar baa laga yaabaa inay inay burburtaba dad baa rabay soo soomaa inay burburto dad baaba rabay oo xal u arkahayey oo inay burburto waxba nagama bi inay waxbaa noo ziyaaday ama waa noo fiican tahay ama bagah miyaa la odhan jiray dad baa odhanya laga yaabaa marka inay inay dowladdii naga burburto lafteedu horta mushkilo aan isku raacsannahay ma tahay mase dad bay la fiican tahayba marka inay burtaan daqaar leeyihiin maxaa yeelay maxay noo haysay diin fiicanna ma haynin maamul dowladooda fiicanna ma haysan haynin dhib bay iska ahayd marka inuu dhibkaasuna dhaafo ummaddu ka nasato armay iska fiicnaydba marka dareenkaas ah allaylehe hadu burto horta waa dareen jiray laakiin waxaa loo badnaa in la filahayo inay wax fiican bedeli doonaan oo booska geli doonaan baa loo badnaa waxaana mulaaxadaynayaa maadaama berigaas aan dhalinyaro ahaa oo eh, maaratay wixii dhacyana aan ka warqabay dareenka ah in mustaqbalka aan la odorosin oo xaaladda taagan lala eh, lala caadifoodo waa dareen lagu yaqaano soomaalida ilaa haddana jira marka maalintii maalintiisan ay burburaysay ah, dowladdeennu ay burburaysay dad badan aqoonyahana dad badan xataa ducaad ee culummo ah iyo qeyrkoodba ayay la fiicnayd in waxaasu dhacaan baa la fiicnaa oo xanuunka dowladdu ay ku haysay iyo maaragta fasaadkeeda ayaa ka qaalib ahaa in la odoroso oo isha lagu hayo talow maxaa ka dambayn doona marka caadifadda iyo inaanan ma mustaqbalka la odorsin iyo in xaaladda taagi lala ficiloodo cudur aan leenahay weeye haddaan nahay haddaan nahay soomaali ilaa haddana waa uu jiraa dadkuna badana ayagoo wax badan yaqaana ayay ku liitaan dhanka inay mustaqbalka odorsaanoo ka baqaan waxaa imaan doona marka markaas dareenkeennii baan aan dib u xusuustaa in dhib weyn dhacayna lama ahayn in waxaanu xataa na dhaafaan dadka qaarkood way taageersanaayeen laakiin maxaa ka dambeeyey waxay muujinaysaa odorosiddu inaysan saxnayn bay muujinaysaa laakiin sidii runtaa waxaa weeyaan inay ka dartay inay dhibaatadii dhacday burburkii dowladdu ayadoo dhibka ay haysay iyo dhibka ay ummadda ku haysay iyo khaladka ay ku jirtay diini ahaan iyo dowlad ahaanba markay burburtay wixii ka dhacay baa ka sii daray maxaa yeelay ummaddii soomaaliyeed meeshii yarta aheedoo ay fadhiyeen ama ogxantii ay u taallay ama isku weheshanayo isku waardiyeynayeen ayaa meesha ka baxday waxaana soo baxday ceebteenna soo baxday waa tii la islaayey waa tii amni la waayey waa tii gaajo loo la'day waa tii dibadda loo qaxay ilaa haddee socota qaxi uu socdaa marka markii dowladdaas ay jirtay sida la ahaa haba la layska liito dhan kastee sida la ahaa ayaa ka fiicnayd sidii kadib la noqday maxaa yeelay ceebteena soo baxday oo qofkii soomaaliga ahe bahdelan ayaa bannaanka lagu arko gacanta horsanaya gabdhaheennii baa lagu kufsaday maxaanku quraa saxrooyinka saxrada iyo labadegaanka u dhexeeya suudaan iyo liibaan iyo meelahaas badda ayaa lagu baaba'ay ilaa haddayna socotaa marka in meeshaas yartaa la joogo oo duruufta ha adkaato laakiin in xoogaa laisweheshado oo qofka soomaaliga ahi uu la joogo soomaalidiisa kale oo wiilkii xumaan lahaa ama gabadhii xumaan lahayd ay waalidkeedii qabiilkeeda la joogto oo xishooto ayaa noo roonayd laakiin maanta markii dibadda la aaday oo wadajooggii iyo maaragtay dadkii isiqaanayey ay kala lumeen dad badan baa soo baxay aan xishoomaynin oo qurun sheegaya oo maaragtay isqaawinaya marka dadka noocaas waxaa samaynayaa haddii ay soomaali dhex joogi lahaayeen taqriiban waa la qaban lahaa ama way xishoon lahaayeen ama fartaa lagu fiiqi lahaa su-aaj kale waxay tahay mushkiladda way dhacday inay mushkilo ahaydna waa garanay waa sax talow xal ma leedahay waana su-aasha mawduuca iyo kooban waxa weeyaan waa bishaare xal waa leedahay weeye oo maxaa ku tidhi waxaan ku idhi qawli maaragtay nebigu sal alla alay wasalam oo noo bishaaraynaya oo odhanaya maa anzala allahu daa'an ilaa anzala lahu dawaan ilaahi subxaana wa tacaala ma soo dejin cudur ilaa wuxuu soo dejiyey daawadiisa cudurkaasi dabcan amraadda badaniga baa hadda loo jeeda laakiin waxaa soo gelaya wax kastoo dhibaataha dhaca asbaab bay leedahay cilaajna way leedahay way baa loo jeedaa marka wixii nagu dhacay oo cudurka ijtimaaciga ah oo siyaasiga ah waa cudur laakiin daawuu leeyahay qad jacala allahu likuli shayin sababan وqwله tacaala in allaha laa yuqayiru maa bqwم xataa yuغayiruu ma bianfusihim ayadana waxa weeyaan waa bishaaro kale weeye oo noo muujinaysa weli inaan jaanis leenahay oo haddii shalay annagoo waxaysanna intaan xumaanay wixii nala ka qaaday in hadda wixii naloo soo celin karo haddii aan fiicnaano weeyaan in axsantum axsantum liأnfusikum wain asa'tum falaha oo kale weeyaan waxaa kaloo daliil u ah oo muujinaya inaan rajo leenahay wax marna soo maray in in la soo celiyo waa shay dhici kara weeyaan waana qaanuun ijtimaaci ah wixii mar jiray oo la sameeyey in mar kale la sameeya waa macquul weeye marka mar baan jirnay dowlad baan ahayn waa waa isku duubnayn waxoogaa waa roonayn war mar kale ma samayn karnaa jawaabtu waa haa waxaa kaloo rajo ah maaragtay dowlado kalaa jira oo nooceenna oo kale ah ama ahaa oo burbur soo maray oo qabyaalad soo maray oo annaga ka badan islaayay haddana way ka baxeen marka lafteennu inaan ka bixi karno baa laga fahmayaa marka jawaabtiiyo kooban mushkiladda soomaaliyeed xal ma leedahay waa haa rajo ma leenahay waa leenahay waxaan u daliil intii aan sheegay su-aasha kale marka waxa weeye hadday saas tahay oy xal leedahay tanow xalkaas sidee loo qaban karaa qabashadiisu ani aragtideeda weeye shuruudda ay leedahay iyo madkhalka ay leedahay ayaan tilmaamayaa shan shardi ama shan siyood ayaan ku soo koobay kow mushkiladda xalinteeda inay u istaagaan dadkeeda oo muslixiinta ah waxaan ka wadaa ilaa hadda mushkiladeena dadkii xalin laha uma istaagin dad ku danaysanaya ayaa meelaha joog jooga marka mushkiladda xallinteeda in horta dadkeedii ay u istaagaan waa laga maarmaan oo almuslixuun ay istaagaanoo meesha laga saaro almaslixiyiin dad muslixiyiina ayaa hadda carada jooga laakiin dad muslixiinah weli shaqada uma istaagin hortaas waa mid midda baad waxaa weeye haddii wax la xalinaayo mushkiladda asalkeedu waa gudaheenna weeye ee dibadda maaha qul huwa min cindi anfusikum marka in isha lagu hayo oo mushkiladda xalinteeda laga bilaabo gudaha laga bilaabo saddexaad mushkiladdu waa mushkilad soomaaliyeed saas darteed xalkuna waa inuu ahaadaa xal soomaali ka imaanaya waa muhim xal ka imaanaya meel kalena anfici maayo afar in la kala saaro mushkiladda asaaska ah iyo waxa faraca ah oo tahriib baa jira burcabalceed baa jira xataa shabaab baa jira waxaasoo dhan waa mushkilooyin ka dhashay mushkiladda jirtay bay ka dhasheen marka mushkilooyinka faraca ah iyo iyo mushkiladda asaaska ah in la kala saaro weeye oo markaas xalka laga bilaabo mushkiladda asaaska laga bilaabo weeye waa shareecada u dambaysee marka waxa la xalinayo waa inaan u shaqaynaa laba siyood oo ah xal lagu xalinhayo mashaakisha markaas taagan lagu xalinaayo iyo xal fog oo istraatiiji ah oo ummadda waqti dheer qaadanaya marka waxaan idhi waxaa laga maarmaana in eh, shaqada ay qabtaan dadkeedii inay u istaagaan baa la raba maxaa yeele hadda dadka meelaha joogjooga oo ummadda hogaaminaya dad eh, maaragtay muslixiina uma badna dad maslaxiyiin ah ayay u badan yihiin waana dad markay mushkiladda arkeen inay xalliyaan ma samaynine labay u qaybsameen dad xalka u arkay aan kala tagno haddii la isdagaalay oo la isfahmi waayey ha la kala tago dad baa xal u arkay kala taga dad baa xal mooday in la kala go-o dad baa xal u haysta inay tahay inuu walaalihiisa ka cararo qof baa xal moodaya marka qofka noocaas waa inuu ogaadaa haddii jirku uu kala cararo oo gacantu cararto oo lugtu cararto xaggee aadaysaa lugtii gooday maxaa la odhan jiray man fasala ama maa ubiina can xayin fahuwa mayit waxa nool wixii ka go-ahay mayid bay noqonayaa ama waa la aasayaa ama hadday yaan caymo leedahay mid kale oo meella ayaa isticmaalayo waxaa loo isticmaalayaa sber bartis baa loo isticmaalaya marka haddaad doodid oo meel aadid haddaad caymo leedahana waa lagu qaadanaya haddaad bad leedahay haddaad xoogaa intifaac leedahay qolo kaloo yaaban ayaa ku qaadanaya oo kaa faa'iidaysanaya waa sida maaragtay qofka dhimanaya haddii ishu caymo leedahay ama beerku caymo leeyahay qola qaadanaysa maogtahay oo ka faa'iidaysanaysa marka waxaa noqonaysaa sber barts baa noqonaysaa ama waa dhibanaysaa mayd baa noqonaysa waa lagu aasaaya marka kala tagu xal ma aha kuwaas waa qolo qolo kale waxay yidhahaan kala tegi mayne waa wada joogaynaa laakiin waxa weeye dad aan aan qorsho lahayn oo qorsho saxa lahayn oo ku wada jooga inaysan wada joogin ii tali kuu talin maayo aan kuu taliyo kaa yeeli maayo aan wada joogno wada joogi mayno aan kala tagno kala tegi mayno war noocaasoo aan dhammaanaynin ayaa hadda lagu wada joogaa dowladda soomaaliyeed marka walidaalika ayagoo israbin ayay waxay samaysteen nidaam nin kasta uu meel ku dhagaayo neef uu nin haysto saynta midna uu lugtu haysto midna hoggaankii hayo oo aan dhaqaaqi karin ayay dowladdii ummaddii noqotay maxaa yee dada heshiis ahayn baa waxaa la iskugu daray markaasa waxaa ka dhacday aan isla qabsanno macnaa aan aan isla qabanno maaha dowladda iyo maamulka aan isla qabanno maaha ee waxa weeye aan isku qabsanno aan isla qabanno maaha aan isku qabsanno ama ku qabso ku qadimayside waxa noocaas weeye marka soo dowladdeennii walidaalika marka waxaa meeshii dhan isku qabsaday oo isku haysta oo ka dhex shaqaynaya oo maaragtay dowladdii ummaddii ka socolnacdahay saddex mushkilo oo mid kasta uu miim ka bilaabanaayo mid waxa weeyaan siyaasi manaaficayste ah manaaficayste siyaasi ku manaaficaysanhaya jagada iyo maamulka marka manaaficaystay markuu yimid oo dowladdii iyo maamulkii ka manaaficaystay waxaa soo baxay miinayste mataqaanaa miinayste kuwa dadka qarxinaya way olaynaya waa miinaystayaal manaaficayste siyaasi manaaficayste ah iyo mid ummadda qarxinayo oo miinayste ah iyo mid la yidhaaho mooshinayste mooshin ku shaqaysanaya waxbaan ridahayaa waxbaan keenahayaa manaaficayste iyo miinayste iyo mooshinayste marka jawiga noocaasa ayaa wuxuu keenay dal aan meelna u soconin buu keenay oo iska magaca oo iska magacu yaal ah marka xalka wuxuu yahay marka waxaa weeyaan in ay xalka u istaagaan dadkii mudnaa baan ku bilaabay oo muslixiinta ah oo dadka muslixiyiinta ah meesha ay ka baxaan gaar ahaan dadka culummada ducaadda ah waa inay kaalintooda qaataan ummadda inteeda badani khayrka way rabaan inta badani waa khayr jecle khayr doone khayr rabe aamusan weeye oo haddii khayrku yimaadana alxamdu lilahi rabb alcaalamiin hadduusan imaaninna hadda maxaan samayn karaa buu ku leeyahay in khayrkii iyo diyaarsan loo keeno ayuu iska rabaa oo oh, take away ah magarata marka ducaadii culummadii marka waa inay kaalintooda qaataan baa la rabaa oo maydaanka u soo degaan oo oo dadkaas aamusan oo la dulminayo oo lagu cayaarahayo ay hogaamiyaan baa la rabaayo ay ugu yaraan hogaanka fiican tusaan anigu melihi culammadu ayagu jagaha qaataan laakiin waxaa leeyahay siyaasi fiican ha soo saaraan siyaasi fiican oo weli caymo lahaa jira oo hadduu dad fiican helo oo aragti helo shaqayn karaa jira marka ummaddu waa diyaar eh siyaasiyiin fiican si ay ugu soo baxaan culammadu waa inay kaalintooda qaataan oy maaragtay ay ummadda isku keenaan baa la rabaa oy ka bilaabaan kow horta wixii nagu dhacay maxay noogu dhaceen maxay ahaayeen xageedna laka galay waa inaan fahmnaa cudurkiina dudumiyey ilaa ayaa ilaa hadda nagu dhex jira cudurkiina baaba'ashay oo cadaalad la-aanta ahaa oo qabyaaladda ahaa oo kalsooni la-aanta ahaa oona burburiyey maanta burburaynay ayaa ilaa hadda shaqaynaya maxaa ke maxaa keenay layskuma sheegin cudurkaas layskama daaweynin layskama tallaalin lagama heshiinin marka cudurkaas in la sheegaa la rabaa oo yaa sheegahay see loo sheegayaa waa laga baqayaa maxaa haddii wixii la sheego qabaa'il baa xanaaqahaya oo odhanaya annagaad naloo jeedaa marka anuu xalkii baan hayaa maanta in sha allahu tacaala xalku muxuu yahay ragga ducaadda culummada ahi dadka muslixiinta ahi nin kasta qabiilkiisa ha maalo hana ku hadlo qabiilkiisa ha la hadlo qabiilkooda waxay halleeyeenna ha sheego cid kale ha sheegin cid kale ha isugu dhowaanin qabiilkaaga ka hadal wuxuu halleeyey sheeg wuxuu khalday sheeg waa caayi kartaa moogta lagaama xigo mid kalena qabiilkiisa ha caayo oo xagga ah mid afaraadna ha caayo mid shanaadna ha caayo marka markii nin kasta oo shiikhii qabiilkiisa caayo qabaa'ishii waxay leeyihiin wiilkeenu wuxuu sheegaya waa sax aan istoosinno wiilkeenu wuxuu tilmaamaya waa sax aan garta qaadanno aan dulmiga iska dayno marka qabaa'ishu waxaa maaragtay waxaa kicinaya qabiilka waxaa kicinayaa nin aan wiilkooda ahayn wax u sheegahaya markaasay waryeerayaan markaa laga daayo wiilkooda ha lagu diro oo runta ha u sheego marka markii wadaad kasta iyo daaci kasta iyo muslix kasta uu qabiilkiisa dhibka ay geysteen uu sheego uu dadka ka celiyo markaas waa la isjeclaanayaa markaas taas ka bilaabanaysa marka markii dhibka aan ogaano oo qabiil kasta dhibkiisa la sheego oo la qirsiiyo oo markaas laysku saraaxoodo soomaali maantay runta iskuma sheegin qabiil kasta asagaa sheekaysta maxaa nala dulmiyey maxaa nala ku sameeyey waxaa nagu dhacay miyaa ogtahay balaayaa ka dhacday taariikhda soomaali oo dhan annaga ayaa madluumiin ah ee kan kalena maaragtay waa nafsu shay annagaa madluumiin ah kan kalena waa sidoo kale cid odhanaysa anigaa xalleeyey ma maqlaysid cid kasta iyadaa waa maaragtay dhib loo geyst saxna maaha marka runta hala sheego cid kastana waxay geysatay ayadaa sheegi kartee shiikheedu iyo wadaadkeedu iyo daacigeedu ha sheego markaasaa laysku musaaruxoonayaa markii laysku musaaruxoodana waa la musaalaxoonayaa almusaaraxa uma almusaalaxa inta wax la qarinayo oo beynta la sheegaayo runta la gaari maayo waxaa kugu daliila waxaa runta la gaarayaa markii waxa aad geysatay aad sheegtid ummaddana cafis aad weydiisatid markii nabilahi yuusuf walaalihiis ay dhibeen isagoo yar oo naxariis ka mudan ay ku cayaareen ay maarata god ku rideen waa dembi weyn khatara weeye markii ilaahay qadaray oo isagoo boqora ay la kulmeen maxay yidhaaheen ma dhihin anugu maxaan samaynay balaayay ku qaadatay qoloyin baa ku dafay kuwo kalay ahaayeen anugu ma aniga ma dhihin waxay yidhaaheen la tallaahi laqad aaharaka allahu calayna wa in kunnaa la khaati'iin way ictiraafeen asna kuma dhibin ma maxkamadaynin kuma sii cambaareen wuxuu yidhi laa tadriba calaykum اlyawma yakfir اllahu lakum wa huwa arxamu الraaximiin saasaa la rabaa marka ummadda soomaaliyeed maalintii aan dowladda qaadanay ilaa hadda waa la qaylinayaa waana la dulmiyey hebel saasuu yeelay saasaa la sameeyey hebel baa cantuugay hebel baa liqay hebel baa wada qaatay soo garamaysid tu iyo shaanana jawaab ma laha oo dadku ma hadlaan ma runta sheegaan dhacdooyinkii dhacay mm, ciidan baa la leeyay jaziyada meeliga dad ugu baaba'shay xaggaa wax ka dhaceen culumaa maxaan ku dhahaa la laayey dhacdooyinkii waaweynaa oo maaragtana soo maray in laga run sheegaa la rabaayo laiscafiyaa la rabaa siiba dadka siyaasiyiinta oo oo jogooyinka waaweyn hayay oo maxalu tuhmada ah inay isberi yeelaan baa la rabaa oo ummadda ay yidhaahaan waxba aan sameeye hadday jiraan halay cafiyo ama inkastoo aan jegahay waxba ma samaynin niman yahow yaa la tuhmin ha yidhaha qofku baa loo baahan yahay marka in la in la musaaraxoodo oo la musaalaxoodo oo la iscafiyo oo markaas la dhisto nidaam ku dhisan kalsooni oo laysla qabanayee aan laysku qabsanaynin markaasuu imaanaya laakiin hadda waxaa weeyaan madaxweynaha nin baa ku dhegan midkaanna mid kalaa ku dhegan kanna nin kalaa ku dhegan oo maxay kala yihiin qabaa-ishii isdagaalay ayaa ishaysto oo loo qaybiyey geedda oo qol kasta waxaa la yidhi waxa socda meel kaga dheg baa lagu leeyahy marka ma aragtay hashii maandeq la odhan jiray miyaa ma garanayo ayaa ninba meel ku dhegan yahay ma daaqayso biyo ma cabayso baad ma cabayso miyaad noolaanaysaa waa baktinaysaa soo garamaysid marka nidaam kalsooni leh oo dad heshiiye ay dhisteen waa kuu kalsoonahay adigu noohay war maya adigu ila qabo war niga meela daysid waayo waa kula qabanayaa saasaan rabaa marka markaasay imaanaysaa laakiin dad iswaardiyeynaya oo isha isku haya oo maaragtay isxasdahaya dadkaa meel ma gaarayaan marka markii la heshiiyo nidaam lagu kalsoon yahay baa dhismaaya markii la helo nidaam dhisana istiqraar baa la helayaa amni baa la helayaa kadibna tanmiya ayaa la helaya intaasuu noo jiraa fiiriya annagoo isku musaaraxoona annagoo ismusaalaxayna iscafinna runta isku sheegna ayay noo jirtaa kadibna istiqraar iyo tanmiya ayaa ku xiga marka wuxuu dhowaan badanaa wuxuu dhowaan badanaa ah oo haddana dheeraa ah. waa meesha laga yidhaaho doqonay hee libtu kuu dhow kaana dheer baa la yidhi waa midda oo kale weeyaan marka caqabooyinkaas aan soo sheegay ayaa jira oo naga hortaagan in wanaaggan musaalaxadan la gaadho caqabadda siyaasiga manaaficistaha ah caqabadda miinaystaha iyo amni la-aanta ah caqabadda nooshilaystaha ah tao say oo kala daran yihiin aduu isku miisansaa rabtid laakiin anaa waxaas leeyahay midka miinaystaha ugu daran way jirtaa waa laga horreeyey oo dalka siyaasi khariban ayaa dulka burburiyey oo dowlad aanta keenay oo jaaniska siiya burcadbadeedka tahriibka faqriga qabyaalada iyo dadka kuwaan dad kalayn waxaas oo dhan waxay ka dhasheen siyaasi fashilmay ayaa keenay waa sax laakiin waa la cayman lahaa oo siyaasiga xun waa la iska qaban lahaaye fursad amniga iyo iskumaatinka iyo xiwaaraadka iyo niqaashaadka iyo isu socodkao dhan waxaa diidan miinaystaa diidan jaaniskii ummadda wax loo qaban lahaa miinaystaa diidan kan amniga baabi'inaya ayaa wuxuu diidan yahay in ummaddii lacaymiyuu diidan yahay markaan waxaan ka bilaabi lahaa miinaystaha ugu daran ilaa hadda say ila tahay marka miinaystahaas iyo manaaficaystahaas iyo mooshinaystahaas loo loo xayiran yahay dalka haddaan laga qabanin oo culammadu aysan tadxiyo samayn iyo ducaada iyo dadka muslimiinta ahi an waxaan ka baqayaa laba shee ka baqayaa mid waxaa weeye markii dalka laga quusto oo amni la waayo oo nool la waayo hadday noo heshiiyaan gaaladu oo boqol markab oo waaweyn ay keenaan xeebaha soomaaliyeed oo yidhaaheen waryaa baxayey ay yidhaahaan dalka in lagu haraayo ani ilama ah sidii magaalooyinka waa dhici kartaa qof reer baadiya inuu iska haro laakiin inteena magaalooyinka joognaa maraakiibtaasaan isku guraynaa bimacnaa waxaan u diyaarnahay in dalkan aan ka tagno baan kulli sugaynaa waa halis midda kale waxaa weeye in dalka loo kala qaybqaybiyo dowlado yaryar iyo maamulo yaryar oo dowlado waaweyn ay ka manaafacaystaan oo dhulka baartaan sida congo oo kale maanta ay tahay oo meel dahab yaallo qola ku habsato meel uu yaallo uranium kuwa kale ku habsadaan meel kalena bes ninka soomaaliga haddii la yidhaahdo magaaladaada soomaaha waa dowlad maxaa kaa ba calankiina waa kana baryahaan calamaha ma og tahay la samaysanayaaba oo cerka marahayaba calankii buluuga ahaa waa laga niyad jabay calinkii buluugga ahaa nama masalo calinkii buluugga ahaa inaan ku jiro u malayn maayo marka mid kalaan samaystay federaalkaa lagu bilaabay warba shan iyo lix kala qaataa la yidhi federaalkii waan anfici waayey maantii qabiil qabiil buu maraya calankii marka hadday gaala loo heshiiso oo yidhaahaan tuule hebel dahab baa lagu sheegay iyo degmo hebel maxaan samaynaa dawlad baan ka dhigaynaaba waa ictiraafaynaa la diidi maayo soomaali ma diidayso waa arki doontaa ilaah naguma keene nin degmadiisa raba inay ahaato dawlad soomaalida kale meeshada ha ka baxaan dawlad buu noqonayaa gaalaa waardiyeynaysa calan buu taaganayaa ayrboor baa loo samaynayaa dekad baa loo samaynayaa dahmana waa laga guranayaa inta u waaweynna waa laaluushayaa wasalaamu calaykum waa dhici kartaa waana wax hadda muuqmuuqda weeye in dowladaha qaarkood ay la saaxiibayaan ama la heshiinayaan maamulada qaarkood ay soo jarahayaan oo ku-xirnaantoodii ummadda inteeda kale laga soo jarahayo oo meelo kale loo gacan haatinayo oo laleeyahay maxaa uga baahan tahay marka dalka in laga qaxo oo maraakiib laga raacana halis baa loo yahay in laga dhigo meelo la kala maamusho oo dahab iyo yuranayom iyo iyo batrool laga qotona ayadana maaragtay halis baa loo yahay alla subxana wa tacaala naguma keene marka waxaan leeyahay dadka muslixiinta ahi oo culummada ahi oo ducaadda ahi ha ka gaaraan dalka oo shacabka tirada badan oo wanaagga jecel oo wanaagga raba oo dalkooda raba oo diintooda raba oo inay joogaan raba oo kuwa qixinaya ay yihiin nin miinaysta holaynaya iyo nin siyaasi oo ku manaafacaysanaya ummadda laga qabto oo ummadda badan in la hoggaamiyay rabtaa loo soo saaro siyaasi fiican loo soo saaro oo caymiya ayaa ummadda kale ku filan ummaddiina waa diyaar baan is leeyahay ummaddu khayrkay rabaane ciddii hoggaamin lahayd ayay la' yihiin waxaa hor fadhiya nin ku diraya soomaalida kale baa hor fadhiya si asagu u jiro oo maamulkiisu u jiro ayuu wuxuu raadinayaa mamarsiyo ah oo la hebel baa cadowgiina ah iska jira magaalo hebel iska ilaaliya xaqiinii anigaa keeni doona isuga buu leeyahay marka ninka noocaas oo kale ah in ummadda laga hor wareejiyo oo runtiisa ummadda loo sheegaa la rabaayo ummadda ummadda kale la isku xidho in shacabka la ysku xidho in shacabka loo kala sheekeynayo wanaaggiisa la ysku sheego in isjecaylkooda la abuuraa la rabaa in shacabka la kala qoqobahayo laka maaragtay eh, wixii isjeclaan lahaa loo sheegaa la rabaa dad baa ku dhisan manta say u jiraan ayay been u sheegahayaan say u jiraan bay ummadda kala dilahayaan taariikh xun bay sheegayaan wanaagga ma sheegahayaan haddii laysdagaalo isdagaalo waa jirtaa soo lama heshiinin soo lama kala guursanin soo lama mushtarin soo laysma yaqaano waxa wanaagga la sheegi maaye wixii ummadda kala geyn lahaa buu sheegayaa si asaga meesha loogu fadhiyo oo asaga loo sugo asaguna waa danaysanayaa inta uu haysto ku xiri mahayo soomaalida kale meel kaleu ku xirahayaa waddamo kale uu ammaanahayaa meel kale uu la aadahayaa marka inuu intaan goostuu rabaa ee ku qaraabtuu rabaa marka ummadda in laga soo gaaro oo laga xoreeyo maaragtay manaaficayste iyo miinayste iyo mooshinayste ayaa noo taalla waddaduna waxa weeye runta la sheego la ysku musaaraxoodo la musaalaxoodo la iscafiyo la dhisto nidaam lagu kalsoon yahay dad lagu kalsoon yahayna ay noo maamulaan oo markaa la helo istiqraar la helo tanmiya la helo markaas la horomaro in sha allahu tacaala allahna siiyo subxaana wa tacaala dhibka allah naga qaado culayska allah naga qaado tafaraaruqa iyo khilaafka allah naga qaado subxana wa tacaala kulan iyo isfaham iyo quluub wanaagsan iyo maxabo allahna siiyo hada wabiاllahi الtowfiiq waالsalaamu calaykum waraxmat اllaahi wbarakaatu